بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الحديث التاسع عشر الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن, أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا xadiidkii sagaal iyo tobnaad alxadiiث الtaasic caشhar marwiya can cabdالlaahi bni cabaasin radia allahu canهuma cabdullaahi bni cabaas ayaa laga wariyey allah ha ka raadi noqdee isaga iyo aabbihii qaala inuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas kuntu khalfa nabiyi sala allahu calayhi waaali wasalam waxaan ahaa nebiga gadaashiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi fa qaala markaasuu nebigu yidhi anoo gadaashiisa joogo yaa ghulaamu wiilow innii aniga ucallimuka waxaan ku barayaa kalimaatin hadallo kelimaad baan ku barayaa hadallo ka kooban ayaan ku barayaa ee ixfad illaaha kelimaadkiibuu u bilaabay ixfad illaaha alla xifdi xuduuddiisa iyo xuquuqdu kugu leeyahay ilaali yaxfadka allah ku ilaaliye bimacnaa alla wuu ku ilaalin haddii aad ilaaliso xuduuddiisa iyo xuquuqda kugu leeyahay ixfad illaaha allah xifdiyo ilaali xuduudiisa iyo waxa adiga uu ku saaray markaad ilaaliso tajidhu waad heli allah subxaanahu wa tacaala tujaahaka yacni isagoo hortaada ah ay abaamaka hortaadaad rabbigaaga ka helaysaa idaa sa'alta haddii aada wax weydiinayso oo aad inaad cid wax weydiisato aada rabto muraad aada leedahay aada weydiini fasal illaah alla weydiiso subxaanahu wa tacaala yacani haddaad cid wax weydiisanayso allah subxaanahu wa tacaala wax weydiiso waida istacanta haddii kaalmo aada weydiisanaysana fastacin billaah alla kaalmo weydiiso yacni utlub alcawna min allahi casa wajal allah ka alab kaalmaha asaga weydiiso waclam ogow ana alummata ana alummata ummadu yacni bani aadamka ilaahay u abuuray low ijtamacat hadday ummaddii kulanto calaa an yanfacuuka bishayin calaa an yanfacuuka inay wax ku taraan bishayin wax un ay kugu taraan wax un ay ku taraan hadday u kulmaan in adigay wax ku taraan lam yanfacuuka waxba ku tari maayaan ilaa bishayin shay unbay ku tarayaan wax unbay ku tarayaan waxa ay ku tareenoo qad katabahu allaahu laka allah uu hore kuugu qoray wuxuu rabbigaaga hore kuugu qoray ayay wax ku tarayaana waxaan rabbi kuu qorin kuma tari karaan wain ijtamacuu hadday ummaddii kulmaan calaa an yaduruuka bishayin wax un inay kugu dhibaan hadday u kulmaan inay adiga ku dhibaan hadday u kulmaan lam yaduruuka ku dhibi mayaan ilaa bishayin shay mooye shayga oo qad katabahu allaahu shaygaas alla uu qoray calayka adiga dushaada uu ku qoray dur adiga hore ilaahay kuugu qoray inuu kugu dhaco unbay ku dhibi karaane wax cusuboo xaggooda ka yimid oo alla uusan xukumin kuma dhibi karaan weeyaan mar hadday sidaa tahay rasuulku wuxuu yidhi ruficat alaqlaamu warqadi qalimaantii kitaabka looxulmaxfuudka lagu qorayey iyo warqadihii lagu qoray waa la kor yeer waa laga kor qaaday qalamkii mar horeba la qoray qalinkii waa la kor yeelay aqlaamtii qalimadii wax lagu qorayey waa la kor yeelay oo warqadihii lagu qoraya laga kor yeelay wajafat isuxufu warqadihii wax lagu qorayeyna way qallaleen qadiisi waa qallashay marka wax kunno qadla maaha waa wax hore u dhammaaday weeyaan riwaayadaas rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyey oo sunankiisa kusoo saaray wa qaala markaasuu wuxuu yidhi xadiiun haadaa midkani xadiiun xadiid weeye xadiidka xasanun saxiixun waa xadiis xasanah haddii sanad loo fiiriyo saxiixun wa saxiixun sanad kale markii loo eegana saxiix ah ama xasanun aw saxiixun sidii hore aan usoo sharaxnayba wa fii riwaayatin hayri tirmidiyi riwaayadaa hore waxay ahayd imaamu tirmidi baa iska lahaa tirmidi cidaan ahayn riwaayada ay wariyeen waa imaamu axmed iyo abu yacla ayaa soo saaray iyo aimo kale oo aan tirmidi ahayn baa soo saaray oo isla xadiidka ibnu cabbaas weeye waxay riwaayadaas waxay ahayd ixfad illaaha alla ilaaliyo dhowru xifdi tajidhu allah baad heli amaamaka hortaadaad ka helaysaa riwaayada tirmidina maxay ahayd ixfad illaaha tajidtu tujaahak bay ahayd hortaada aad ka heshid alla xifdi tanna waxa waay tujaahada unbaa naloo fasirayo waxaa layihi amaamaka hortaadaad rabbigaaga ka helaysaa tacaraf ila allahi fi rahaa tacaraf aqoonso oo garo ilallaahi alla aqoonso rabbigaaga macbuudnimadiisa cadamadiisa jalaalkiisa mid fi rakhaa'i markaad barwaaqada ku jirto markaad nicmaysan tahay oo barwaaqo ah haysato caafimaad haysato amni haysato ilaahay kuu nicmeeyo rakhaaga wax kastoo intaasoo dhan waa noqon karay keyrkeedbe allah xusuuso oo nicmadaa iyo barwaaqada aa ku jirtaa yeese alla ku halmaamsiin yacrifka allah wuu ku garan ha ku gartee fi shiddati markaa dhibaatada ay tahay waqti shidda dhibku markuu jiro allah baa adigana maarata ku garanayo oo dhibkaa kaaga kaalmaynayo kaaga gargaarayo weyaan waclam ogow annamaa akhta'aka wixii ku gafaa oo aadan helin waxbaad jeceshahay inuu ilaahay ku siiyo ma aadan helin waa ku dadaashay waa dadaasha laakiin waa lagu gafsiiyey lam yakun shaygaa ma uusan ahayn liyusiibaka mid ku asiibo oo aad hesho ma uusan ahaadeen marna ma hesheen maxaa yeele wixii ku gafa qadar kugu gafeen ma hesheen weliga haddaa si kasta dadaasho wamaa asaabaka wixii ku asiibo aad heshana kugu dhacood ku helana lam yakun ma ahaad lam yakun ma ahaada shaygaasi liyukhti'aka mid ku gafaa ma uusan ahaadin yacni wixii kugu dhaco shar iyo khayrba waa wax ilaahay kuu qoray marna kuma gafeen mar kastaba kugu dhici lahaayeen waad heli lahayd jar iyo khayrba waclam ogow ana annasra gargaarka inuu yahay maca asabri sabirka qofka adkaysigiisa u adkaystoo sabro la jirkeeda inuu ahaaday markaa sabirto ayaa nasriga guusha la helaa weeyaan anna annasra guusha maca asabri inay ahaatay sabirka dulqaadka maciisay ahaatay taa ogow wa ana alfaraja farajka oo fatxi ilaahay kuu furo dhibka lagaa faydo ayadana maca alkarbi kurbada markay jirtay iyo dhibaatada waxaa la cirbinayo faraj baa la xiriiro faraj baa la xiriira iyo ilaahay kuu furo dhibaatada kaa qaada wa ana maca alcusri culayska maciisa ila jirkiisana inuu yahay yusran fudiid taa iyadana yani ogow baa la leeyahay ayuu nabigu leeyahay alayh salaatu wasalaam qofyo muslimka ah cabdullahi bni cabaas buu u dardaarmayay dardaarankaa marka cabdullaahi bni cabaas loo dardaarmay waa dardaaran ummatu maxamed loo dardaarmay wey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dardaarmay ummaddiisana uu dardaarmay wax cabdullaahi ibni cabaas keliya khaas ku ah ma aha xadiidkan riwaayaadkiisaas imaam tirmidi imaamu axmed iyo abu yacla almawsili a'imadaasaa soo saareen xadiidkan dhowr fiqra buu ka hadlaya dhowr qaybood waxa weeye qaybta koowaad waxaa la yidhi ilaahay xifdi wuu ku ilaaline xuduuddiisa ilaali allah haddaa xifdisana hortaadaad ka heliyo kuu kaalmayni qaybta waa qaybta koobaad wey qaybta labaad waxa weeye haddii aad wax weydiisanayso ama aad gargaar rabta ama su-aal un wax un aad rabtaahi cid kale ha weydiisanine allaah su-aasha iyo gargaarkaba intaba isaga keliya weydiiye cid kale ha weydiinin waa qaybta labaadu xadiidku ka warramaya wey qaybta saddexaad waxa weeye waxaad ogaataa qadarka alle inuusan marna ku gafaynin wax alla wixii adduunkan kugu dhaco khayr iyo sharba bani aadamba sabab ha looga dhigee inaysan ahayn wax iska dhacayo wax ilaahay hore u qadaray ay tahay inaad ogaato ummadda idinla hadday isku yimaadaan inay ada wax ku taraan waxba kuma tari karaan ummadda dhan hadday isku yimaadaan inay ku dhibaan kuma dhibi karaan ilaa waxay ku tari karaan wixii ilaahay subxaana wa tacaala hore kuugu qoray shar iyo khayrba ama ay ku dhibi karaan weeyaan waxay riwaayadan dambe ay intaa ku ziyaadisay riwaayadan dambe inta oo maaragtay eh, muxuu ah imaam axmed iyo abu yacla ay warinayaan waxay ku ziyaadisay waktiga oo macnaha qaybta horena la mid ah ixfad illah tajidtu kada oo kale ah waxa weeye markaad adiga nicmaysan tahay oo barwaaqe khayr aad ku dhex sugan tahay allah iyaysan nicmadaas yacni ku seejinin maxaa yeele bani aadamka inta nicmada ka shukrisaa nicmada ilaahay siiyo oo garataah way yaryihiin markii nicmo la helo xoolaa ilaahay siiyaa awlaad baa ilaahay siiya caafimaad baa ilaahay siiya amni baa ilaahay siinaya waa lagu qooqaa waa lagu kibraa dadka badankii maxaa yeelay allah wuxuu leey waqaliilun min cibaadiya shukuur addoommadiida dadkooda dadka shukriyaahi baa dad aada u yar ah marka nebigu wuxuu leeyahay allah markaa barwaaqada ku jirtaa ha iloobin si allah uu kuu xusuus yacni oo adigana shidada markaa ku jirta uu kugu kaalmeeyo markaasaa waxaa qayb kale ku siyaadiyey sabir la isfarayo haddaad guul rabto inaad sabirto faraj kastoo yimaadana yani kurbo kastoo timaadana iyo dhibaato kasta iyo cidhiiri kastoo yimaadana inuu faraj ka dambeeyo culays kastana fudayd inuu ka dambeeyo ayay riwaayadaa dambana ay noo tilmaamtay weeyaan xadiidka marka waa wasiya cadiima baa la yidhaahdaa dardaaran aada iyo aada u weyn ayuu nabiy llaahi dardaarmay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa weeye xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista jawaamic lkelimka la yidhaahdo qawaacid kuliya ah ka hadlaysa oo min umuuri diin ah diinkeenna amarkiisa arrimaha ugu waaweyn ayay ka warramaysaa ilaa sheekheenna ibn rajab alxambali raxmat ullaahi calayhi uu soo guuriyo bacdu alculamaa culammada qaar ka midihii waxaa la yidhaahdaa waa ibn ljawsi cabdiraxmaan ibn aljawsi ayaa wuxuu soo guuriyay kitaabkiisa y wuxuu ku soo naqlinayaa wuxuu odhanayaa tadabartu hada alxadiida xadiidkaanaan fiirfiiriyey oon caqligay ka shaqaysay aada ugu fakeray faadhashanii dahshi igu riday yacni waa arrintiisaan ku wareeray wakidtu atiishu inaan fududaado ayaaban sigayba yacnii inaan maaragtay sida xadiidkan macnihii uu ka hadlayo markaasu wuxuu yidhi fawaa asafa min aljahli bihada alxadiidi wa qilat atafahumi limacnaahu waxa weeye wax laga murugoodo waxaa ah buu leeyahay in xadiidkan macnihiisa laga jaahil noqdo oo aan macnihiisa la fahmin waa wax laga murugooda buu leeyahay marka macnihiisu inuu xadiidkani xadiid qaaliya yahay qiimo badan uu leeyahay ayuu shiikhu ishaarayaa weeyaan xadiidkan wuxuu cabdullaahi bni cabbaas ku bilaabay kuntu khalfa nabiyi sala allahu calayh wasalam marka haddii la yidhaahdo yani fulaanun khalfa fulaanin hebel hebel gadaashiisuu joogaa laba macnaba way ixtimaashaa inuu isagoo socdo ou gadaashiisa socdo waa muxtamal waa waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah inay wax isla saaran yihiin daabad ay saaran yihiinna waa suuragal oo maalan faras oo kale dameer oo kale baqal oo kale wuu saaran yahay isagana khalfigiisuu saaran yahay labadaba waa suuragal weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bni cabbaas markuu yacni inuu kelimaadkan wanaagsan uu siiyo rabay dardaaranka wuxuu ku tilmaamo yidhi yaa hulaamu waxay tusaysaa marka cabdullaahi bni cabbaas nin yar inuu ahaa marka xadiidkaa nebiga uu u sheegayay hulaam uu ahaa nin yar buu ahaa marka sidaasuu marka cabdullaahi bnu cabaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam uula socday cilmi badanna uu noogu soo naqliyey isagoo nin yara wuxuu xadiidka nabiga ku bilaabay ixfad illaaha yaxfadka yani waxaa la yidhaahdaa aljazaau min jinsi alcamal yani abaal abaalmarintu waxay noqotaa camalka adiga aad samayso jinsigiisa oo kaley noqotaa wixii aad samayso baa lagugu abaalmarini ixfad illaaha soo ma jeedi alle ilaali maxaa natiijada jasihii muxuu noqonayaa inuu ilaahay ku xifdiyo yaxfadka allah ku ilaalini wey marka ixfad illaaha marka la leeyahay alla xifdi waxaa loo jeedaa xuduudiisa sohdimaho alla dhigay oo addoommadiisa u dhigoo yidhi yaan la tallaabin ha gudbin ha tallaabin xuquuqda allah uu leeyahay addoommada uu ku leeyahay ila ilaahay xaq buu leeyahay addoommadiisa xaqu ku leeyahay waa inay caabudaan shirki u samaynin ilaali awaamirta lagu faray oo alla ku amray ilaali wixii lagaa reebay oo nawaahidii ah ka har waxaasoo dhan ay keensanaysaa ixfad illaaha ixfad illaaha arrimahaasoo dhan bay kulansani wey waxay kulansanaysaa awaamirtii lagu faray inaad fartoonto wixii lagu faray inaad fartoonto wixii lagaa reebayna aad ka harto oo aadan soohdintii tallaabin soohdimihuu rabbi kuu dhiga aadan tallaabin bay ixfad illaaha kulminaysaa weyaan qofkii marka intaa ilaaliyo waxaa weeye wuxuu noqonayaa dadka xuduudda ilaahay ilaaliyo ayuu ka mid noqonayaa wax la ilaaliyo oo xifdintiisa lays-amraahi kan ugu weyninka badan bacda tawxiidi tawxiidkaas alle markii cibaadadiisa loo barax tiro kadib waxaa weeye salaada salaadda waa lays amray in la xifdiyo salaadda waana la amray allah baana amray inaan ilaalino allah wuxuu leeyy fi suurati albaqara xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waquumuu lilaahi qaanitiin salaadaha ilaaliya xifdiya salaat lwustaana ilaaliya wa salaat alcasri nebigu ku fasira calayhi salaatu wasalaam salaadda casrkana ilaaliya allah wuu ammaanay dadka salaada ilaaliyo salaadda dadka xifdiyaahi wuu ammaanay allah subxaanahu wa tacaala suwar suwar badanoo qur-aanka ka mid a ah ayuu rabbi ku ammaanay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yani fii suurati almacaarij wuxuu leeyahay waladiina hum calaa salaatihim yuxaafiduun dadkaas la yidhaahdo cibaad waa dadka salaadooda xifdiyo salaada ilaaliyo marka salaadii towxiidka sidaan u ilaalinay caqiidadeennaan shirkiga uga ilaalinay kiisa akbarka iyo kiisa asqarkaba shirkiga kiisa weyni kiisa yaraan uga ilaalinno salaadana in la ilaaliyo wakhtigeedii lagu ilaaliyo shuruudeedii la ilaaliyo arkaanteedii yacnii in khushuuceedii in la ilaaliyo ayaa la is-amray weeyaan waxaa ka mid a tahaarada tahaarada in maaragtay qofka u ilaaliyo leanna ayadaa miftaaxu salaa ah salaada furaheedii waa ahaara wey qofka inuu soo ahaaro qaato oo ayaa waxay tahay yani salaadii furaheediiba ah weya ayadana waa lis amray xadiid imaamu axmed fii musnadihi oo ku warinaayo wakadalik imaam daarimi xadiidu thawbaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'minu weyseqaadka qofaan mu'min ahayn ma ilaaliyo marka xifdiya wey muminiinaad tihiine ilaaliya weyseqaadkii weeyaan oo siduu nebigu u weysaystay in loo weysaysto weysadii loola yimaado ayaa la rabaa waxaa ka mid a ah waxyaalaha in la ilaaliyo lays dhaarta qofka inuusan macno darri uusan ku dhaaran been uusan ku dhaaranin inaad ilaalisid weeyaan dhaarta in la ilaaliyana waa la waa la wuxuu allah leeyahay subxaanahu wa tacala fii suurati almaa'ida laa yu'aakhidukum allahu biاllagwi fii aymaanikum walakin yu'aakhidukum bima caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahlikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba ilaa soo wad yani markuu ilaahay soo tiriyey aayaddaas wuxuu yidhi dalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum taa waa kafaaro gudkiinnii aad kafaaradiina aad ku kafaaro gudan lahaydeen haddii aad dhaarataan markaasuu yidhi waxfaduu aymaanakum war ilaaliya dhaarta oo qofka hadduu dhaarto shay ka dhaarto waxaa la rabaa inuu ka kafaaro guto shaygii hadduu rabo inuu ku noqdo waa inuu ku kafaaro gutaa inuu marka horena dhaarta iska ilaaliyo uma inuu hadduu dhaaranayo allah oo keliya uu ku dhaarto uusan wax kale ku dhaaranin marka waxfaduu aymaanakum kadalika yubayinu allahu lakum aayaatihi lacalakum tashkuruun allah sidaasuu leeyahay subxaanah wa tacaala waxaa ka mida ah waxyaalaha nala amray inaan ilaalino oo ixfad illaahi yaxfadkada soo gala xuduudda alla ihi waxaa weeye yani xifdu ra'si wamaa wacadaa la yidhaahda madaxaada iyo wixii oo koobay wuxuu koobay inaa ilaalisid madaxaada muxuu koobay indhihiibuu koobay oo madaxii ku yaallo carabkiibuu koobay oo maaragtay afkii ah dhagihiibuu koobay oo halkaa ku yaallo waxaasoo dhan inaa ilaalisid baa lagaa rabaa yacni waxa weeye alsamcu walbasaru wallisaanu intaba inaad dhowrtidoo ilaaliso ayaa lagaa rabaa waxaa kaloo lagaa rabaa yacni inaad carabkaaga ka ilaaliso yacni wax alla wixii ila carabka horaan usoo marnay in badana ka soo hadalna man kaana yuumin billahi walyowm alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut kelimaadka carabku inuu alaagka dadku usoo jiido in badan oo ka mid ah baan soo sheegnay hore usoo marnay marka carabkaada inaa ilaalisid indhahaaga macaasida ilaahay wax xun ka ilaalisid dhagahaada waxa xun aad ka ilaaliso ayaa la rabaa wakadalika waxa in la ilaaliyo u baahan calooshii wuxuu kulmiyey gudahaada albatnu wamaa xawa inaad ilaalisid baa la rabaa qalbigiibaa ku jiro waa inaad qalbigii xiqdigii iyo xasadkii wax lamida ka ilaaliso waa inaad ka ilaalisaahi shubahaadka iyo shukuugta inaad ka ilaaliso maxaa yeelay inta hadda aan soo sheegnay waa lisweydiin allah fii suurati اlisraa wuxuu leeyahay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu ina asamca wاlbasra wاlfu'aada kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uula yacni inaad wax walbaba carabka yani dhagahaada raaciso qalbigaada raaciso maqalkaaga raaciso lama rabo haddaba gelin kulli ka ilaali maxaa yeele waa la weydiinayaa kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula qiyaamaha su-aal baa u taallo waa la weydiini weeyaan waxyaalaha in la ilaaliyo u baahan oo weliba nabigeennana aad uga sii warramay sida carabka aan usoo sheegnay farjiga ka mid ah farjiga rag dumarba inay xaaraamta ka ilaaliyaan ayuu nabigeennana amray calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari fii saxiixii ku sugan can sahl bni mucaadin radia allahu canhu can nabiy sala alla alay wasalam qaal rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna qofka ii damaanad qaado waxaa labadiisa lafgareed dhexdooda ku jira waa maxay waa carabka wey labadaada lafgareed dhexdooda waxaa ku jira carabkaaga wey iyo wamaa bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda waxaa ku jira waa farjigii qofka ii ballanqaado ilaaliyo damaanad qaado xaaraamta ka ilaaliya labadaba iyo kelimaad aan macno lahayn lagu hadlo adman lahu ljanna janno ayaan u ballan qaadaya anna u damaanad qaadayaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed buu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku ammaanay dadka furuujtooda xifdiyaa farjigooda xifdiya rag iyo dumarba alxaafidiina walxaafidaat allah wuu ammaanay fii suurati maarata fii suurati alaxzaab ina almuslimiina walmuslimaati aayaddaas fiiri markaasaa la yidhi walxaafidiina furuujahum walxaafidaati dadka xifdiyo furuujtooda xifdiyo farjigooda rag iyo dumarba taasa allah subxaana wa tacaala uu yidhi fii suurati almu'minuun iyo suuratu almacaarij labadaba ilaahay wuu ku ammaanay wuxuu yidhi waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila calaa aswaajihim ow maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin faman ibtagaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun waa la ammaanay sooma jeedin waa dadka mu'miniinta ah ahlu iimaanka oo cibaaduraxmaanka ahi furuujtooda dadka ilaaliyo ku ilaaliyo aswaajtooda xaasaskooda ku ilaaliyo raggi dumarba waa kuwaas weeyaan marka qofka ilaahay xuduudiisa ilaaliyo xuquuqda alla ku leeyahay ilaaliyaahi allahna waa ilaaliyaa ixfad illaaha yaxfadka baa kuu taala yaxfadka allah ku dhowri wey waan soo sheegnay aljazaau min jinsi alcamal mar haddaad xuquuqdiiba oofsatay abaalkaada wuxuu noqonayaa wixii aad samaysay oo kale in lagugu abaalmariyo wanaag lagaa siiyo xifdiga marka yan rasuulka uu yidhi yacfadka allah baa ku xifdinayo allah addoonkiisa xifdinta ou xifdiyaahi laba noocba way noqotaa laba noocba way noqotaa kan koobaad waxaa waye qofka inuu ilaahay xifdiyo adduunka intuu joogo badankaada jirkaada lagu xifdinayaa yacni ahalkaagaa laguu xifdinayaa awlaadaadaa laguu xifdinayaa maalkaagaa laguu xifdinayaa ilahay balaaga dhan buu kaa ilaalin waa nicmo wey marka adiga ilaahay xuquuqdiisa ilaaliso xifdiga alle wuxuu noqonaya adduunka in lagugu ilaaliyo jirkaaga iyo kulli in balaa dhan laga ilaaliyo maxaa yeele ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyy fi suurati aracd lahu mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illah waxay leeyahay qofka insaanka malaa'ig ka horayso malaa'ig ka dambayso ayuu leeyahay hortiisii gadaashiisa joogto oo ilaalinayso amarka ilaahay subxaanahu watacaala ka ilaalinayso macnaha cabdullaahi bni cabbaas aayaddaas markuu fasirayo malaa'ig buu ku fasira hum lmalaa'ikatu buu leeyahay waa malaa'ig weeyaan yaxfaduunahu biamri illaahi amarka allayna ku ilaaliyaan ilaahay baa amray inay ilaaliyaan marka min amri illaahi ay biamri illaahi wa min amri illaahida amarka alley ku ilaalinayeen malaa'igtaasi weeyaan markaasuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas amarka alle ilaahbaa amray saasay u ilaalinayaan faidaa jaaa alqadaru khallow canhu markii qadarkii yimaado malaigta waa u banaysaa qadarka qofka ku dhacay wx ilahay u qadira laakiin inta kale wixii aan rabbi qadarinoo maarata cawaarid kala ihi ilaahay waa ka ilaaliya subxaanahu wa tacala mala'igtaas uuna u wakiisha weeyaan waxyaalaha marka qofka ilaahay ilaaliye subxaanau watacaala marka uu weliba dhalin yar yahay awood leeyahay barwaaqo ku jiro khayr uu ku dhex sugan yahay qofka ilaahay ilaaliyo oo yacnii xuduuddiisii iyo xuquuqda ilaaliyaahi allah subxaanau watacaala wakhtiguu shiddada ku jiro wakhtiga uu tabar yareeyo wakhtiga uu caqligiisi kulli waa u ilaaliyaa waa loo ilaaliyaa sheikha ibn rajab wuxuu soo guurinaya qiso oo raggeenni culammadeenni waaweyneed ka mid ah weliba dadkii sheekh la yidhaahdo alimaam alcallaama alqaadi abu طayib طaahir bn cabdillaahi aلطabri الshaafici ayuu ka soo guurinaya qiso cajiiba wey wuxuu leeyahay yani alqaadi abu طayib oo طaahir bn cabdillaahi la yihahdo aimadii shawaaficda ka mid ahaa weliba dhintay afar boqol iyo kontonka hijrada nebiga markay ahayd ayuu dhintay sida yani maaragtay imaam dahabi fii siyar aclaam nubala oo kusoo guurinayo wakadalika oo soo guurinaya alimaam ibnu kaiir fi lbidaaya wاnihaaya oo kusoo naqlinayo afar boqol iyo kontonkiibuu sheekhaasi dhintay marka ninkaas abu ayib la yidhaahdo alqaadi abu ayib wuxuu wuu cumriyey boqol sano korba u dhaafay boqol sano kor u dhaafay laakiin asagoo boqolkii dhaafay wahuwa huwa mumatacun biquwatihi wa caqlihi yani waxaa ilaahay ugu raaxeeyey awooddiisii weli ma tabar yaray isma bedelin markaasuu dhallinyaradii siday u boodi jirtay markay meel ka boodayaanoo kale bou fawahaba yowman wahbatan shadiida bootin dheer oo adag ayuu booday waa ninkaa boqol iyo siyaadada jiro sida dhallinyarada u boodoo kale ayuu u booday maalin markaasaa la yidhi dadkii baa la yaabo facuutiba dalika facuutiba fii dalik waa ku sheebal nin odayoo boqol dhaafaa tahay maxaa sida dhallinyarada ugu boodaysaa dadaa hadalkaa ku yidhi muxuu ku jawaabay hadal aad u qiimo badanuu ku jawaabay muxuu hadalku yidhi wuxuu yidhi haadihi jawaarixun xafidnaaha can almacaasi fi sigari faxafidaha allahu calayna fi lkibari yacni xubnahan wuxuu leeyahay waa jawaarix waan ilaalinay oo macaasidan ka ilaaliyey intaan yaraa dhallinyarada aan ahaa macsida ilaahay baan ka ilaaliyey allahna markaan weynaadaba ii ilaaliye buu leeyahy ilaahayna markaas u ilaaliyey marka qofka intuu yar yahay rabbigiisa barwaaqada ku jiro khayrka haysto awoodda haysto caqligiisa taam yahay ilaaliyo xuduudda alle allahna waa ilaaliyaa subxaanahu wa tacaala bal iska dhaafee allah wuxuu u sakhiraa dugaagga oo maarata muftariska ah sida libaaxa iyo baallada dadka cuno abeesooyinka iyo buu ilaahay ka ilaaliyaa subxaana wa tacaala qofka ilaahay xifdiyo xuduudiisa qisou sheikhu laftiisa soo guurinaya yacnii eh, ibn rajab kitaabka uu kusoo guurinaya baa jirto nin la yidhaahdo safiina oo nabiga safiina uu baxshay saxaabi ahaa mawlaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam safiina la yidhahda waxa safiina loogu baxay safiina waa doontaa la yidhaahdaa waxay yidhaahdaan markii jihaadka la gelayo yacni nebiga dadkii mawlihiisa uu xureeyey buu ka mid ahaa marka nin xoog badan buu ahaa markii jihaadka la galo ayaa dadkii markii saxaabadii wixii tabar yar ay daalaanba alaabtu ka qaataa dhabarku saartaa si uu u qaado kii daalaba waa ka qaataa markaasuu wax walba ximli oo isku raraa markaasaa nebiga safiina u baxshay lanna doontaa wax walba la raraa soo maha wax walba la saaraa safiina u bixiyey marka safiina wuxuu ku safray doon buu ku safrayo badda badduu ku safray asagoo badda ku safraay markabkaa doontaa la jiro baa doontii yaa jabtay alwaaxuu qabsaday alwaaxiibaa xeebtii buu ku yimid ilahay waa soo badbaadiyey baddii kuma kuma dhiman yaani saxaabigaas wuu ka soo baxay mar alle markuu soo baxay meel jasiirada uu yimid jasiiradii uu tegey ayaa waxaa ka soo horbaxay libaax waa asagii libax waay waana nin bad kasoo bad ku qarqoomay ilaahay kasoo badbaadiye wy libaaxi markuu arkay safiina hadal buu tuuray wuxuu yidhi libaaxi buu la hadlay wuxuu ku yidhi yaa asadu ana safiinatu mawla rasuuli illahi sala alla alay wasalam asagoo isbaraya libaaxi buu isbaraya wuxuu yidhi libaaxow anigu ninkii safiina la dhihi jiraan ahay oo nebiga mawlihiisii ahaa muxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh mawlihiisi ninkuu xoreeyey baan ahaa buu yidhi libaaxi markaasuu istaagay markaasuu yacni jidka u baneeyey wuxuu waa hor kacay yani ninkan jid ma yaqaan badiibu ku meel jasiiradu kusoo dhexdhacay meeluu mara iyo jidow mara ma leh libaaxi baa hor soo u hor socday u hor socday u hor socday u hor socday markuu waddadii ma ka aadi lahayn ou tusay ayuu libaaxi dhinac jidka uga bayray ninka uga leexday markaasu wuxuu soo guurinayaa libaaxi markuu jidka tusay oo jaanib ariiq u istaagay fajacala yuhamhimu yani buu yidhi waa guuxay libaaxi macnaheedu waxaa waaye waa sagootinaya waa wadaacay wuxuu yidhi jidkii waa kaase raac isagoo laho kaleho jidkiibuu u tilmaamay jidkiibuu soo raacay markaas wuxuu ku yimid maku ku yimid safiina ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa maaragtay u khasbay weeyaan maxaa yeelay ilaahay buu xifdiyey saxaabigaas xuduuddii allow xifdiyey ilaahna waa xifdiyey xayawaankii muftariska ahaa oo cuni lahaayee dhibkii u geysan lahaa baa ilaahay rafiiq kala dhigay subxaana wa tacaala waxay kaloo soo guuriyaan culammadu qiso aad u cajiib badan oo kitaab la yidhaahdo wadaad la yidhah uu leeyahay sheekh maxamed xasan yacquub oo yacni la yidhaahdo usuul usuul lwusuul la yidhaahdo yacni baa nin la yidhaahdo yuusuf ibnu xusein baa qisadaa warinaya raggii hore nin ka mid ahaa ee a'imadii hore oo dinuun almasri la dhihi jiray dinuun dinuun waa la yaqaanaa nin maarata waacid ahoo dadka aada uga oysiin jiray buu ahaayo yacnii dowladihii bani cabaas wakhtigoodii ayuu jiray marka wuxuu yidhi anigoo dinuun almasri la joogo waxaa dhahay yuusuf ibnu xusein anigoo sheekhaas la joogo ayaa waxaa dhacday buu leeyahy meel balli weyn oo biyo ku jiraan yacni maarata leeg ah weyn baan agtiisa joognay buu yidhi aniyo dinuun ilmasri labadeenna isla joognay markaasaa waxaan aragnay buu anaa waxaan arkay buu yidhi bahalkan la yidhaahdo dabaqaroofka loo yaqaano ama hangaralaha la yidhaahdo oo weynin badan oo balligii weyninka badnaa geeskiisa taagan qarkiisu yani jiinkiisuu taagan yahay qarkiisuu taagan yahay waa bahal weynin badan meeshuu saa u taagan yahay waa fiirinay buu yidhi markaasaa biyihii waxaa kasoo soo dhex baxay rah rah baa ka soo rahii wuxuu u tegey bahalkii dabaqaroofkii ama hangaralihii buu u tegey hangaralihii rahii buu dhabarka ka fuulay ilaan hangaralaha bahalkan dabaqaroofku ma dabaalan karo biyihii ma dhex mari karo rahii buu dusha ka fuulay rahii waa la dabaashay biyihii buu la dhex maray ilaa geeskii kale oo ka tago waa u gudbiyey waa gudbay markii uu arkay rahiyo dusha ka fuulay baa dinuun almisri wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi war ina lihada alcaqrabi shanun famdi bina bahalkan dabaqaroofka ahi arrin baa u sugnaataye bilaash rahan intuu badda biyihii ka soo dhex baxay dhabarkiisa uma fuuline bal nawad meesha warka ku dambeeya aan aragno marka fajacalnaa naqfu aarahu buu leeyay fajacalnaa naqfu aaraha waan dabagalnay buui waan raacnay soo u dabaalanayo geesi kaleo ka bixiyey rahii biyihiisu iskaga noqday bahalkii waa orday dabaqaroorka se u ordaaye u ordaaye nin geed jiifo geed hoostii hurdayo oo abeeso ay yacni inay dhegta ka goosata rabto qaniinta rabto ayuu inta u tegaybu abeesadii bahalka ku siiyey markaasuu suntiisa ku muday abeesadii meeshay ku dhimatay ninkii intaysan gaarin meeshay ku dhimatay markii abeesadii ay dhimatay daboqarofka uu dilay dabaqarofka sool noqday meeshii buu soo istaagay ragii baa u baxay dushuu ka fuulay dhinacii kale u gudbiyey waa soo baxnay buu yidhi marka markaasaa ninkii u nimid ninkii baa hurdadii ka kicinay wareedheh war xaalkaaga fiiri see xaalkaagu yahay markaasuu soo kacay wuxuu fiiriyey wuxuu arkay abeeso weyne meeshaan taallo oo asaga cuni lahayd markaasa qisadii loo sheegay markaasuu yidhi warniyahu ilaahay baa ku xifdiye maxaa maaragtay yacni eh, maxaad samaysaa yacni nin hurdaayuu ahaa aan maqan oo waxba ogeyn baa ka wada buu ahaa ilaahay baa subxaana wa tacaala yaa xifdiyey weeyaan marka yacni qasaska oo qofka markuu ilaahay xifdiyo inuu masaa'ib badan oo ka xifdiyaahi waxa weeye aaday u tiro badan yihiin walidaalika waxaad og tihiin xataa waxyaalaha ilaahay ku xifdiyo waalidka haddii ou khayr badan yahay oo saalix ou yahay ilaahay inta badan awlaadana waa islaaxiya maxaa yeelay qur-aanka waad ku ogtihiin maarata fi suurati suurat اlkahf allah markii nabiyulaahi muusa iyo laga sheekaynayo iyo khadir nabiyulaahi khadir markii laga waramayo oo israaceen waa kuwii maarata uu yidhi fanalaqa xataa idaa ataya ahla qaryatin istadcama ahlaha faabow an yudayifuuhuma fawajada fiiha jidaaran yuriidu an yanqada faaqaama qaala low shita latakhadta calayhi ajra gidaar bay tageen say u socdeen magaalay tageen martiqaad bay weydiisteen waa loo diiday in la marti sooraa loo diiday khadar wuxuu arkay darbi sii dumaayo oo dhici rabo markaasuu toosiyey darbigii nabiyullaahi muusa waa arka wuxuu yidhi war magaaladan annaga noo diida cunnada inay namarti qaadaan maxaa darbiyadooda u toosinaysaa maa kira weydiisatid waa ka tegey markay isfiraaqeen waa markuu u fasirayay wuxuu yidhi wa ama aljidaaru fa kaana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiinati wa kaana taxtahu kanzun lahumaa wa kaana abuuhumaa saalixa faaraada rabuka an yabluga ashuddahumaa wayastakrija kanzahumaa raxmata min rabbik wama facaltuhu can amri dalika ta'wiilu maa yacni wuxuu leeyahay derbigan laba wiiloo agoonaha iska lahaa xoogaa kansiya maal ayaa hoostiisa ugu aasna ugu duugnaay waalidkiis u aasay waalidkood u aasay ayagona welima tabaraysanin tabar ma laha dad xoog laho wixii laga soo bixi kara ma aha haddii derbigan dumo wixii kansigii bannaanka yimaado waa laga qaadan soomaa dadka ka boobaya si marka loogu ilaaliyaan u dhisay buu leeyahay ilaahna waxaa waaye wuxuu gaarsiinaya xooggoodii markay nimo waaweyn noqdaan bay la soo bixi doonaan kansigaas maxaa marka lagu ilaaliyey wa kaana abuuhumaa saalixa aabbahoodba saalix aha marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala aan rabno awlaaddii inuu noo toosiyo aabbayaal haddaan nahay annaga aan toosno annagana salaax aan la imaana ilahay awlaaddu waa noo toosinaya insha allahu tacaala marka aanu ku dadaalno wuxuu dhihi jiray saciid ibnu musayib sayid ataabiciin waad garanaysaa saciid ibnu musayib yaa wuxuu dhihi jiray wiilkiisa isagoo la hadlayo yo wuxuu dhihi jiray laasiidanna fii salaatii min ajlik cibaadadayda iyo salaadayda adiga dartaa wiilkaygii u badinaya salaad badan baan tukanaya khayr badan baan samaynaya adiga daraadda maxaa yeelay rajaaa an uxfada fiika in adiga laigu kaa xifdiyo sababteyda lagugu xifdiyo darteed raja aan ka qabaan cibaadada u badinayaabuu dhihi jiray markaasuu uma tala hadihi alaaya wa kaana abuuhuma saalixa ayuu akhriyey weyaan cumar bni cabdilcasiis raxmat ullaahi calayhi isagana waxaa laga wariya oo dhihi jiray maa min mu'minin yamuutu qof mu'min oo dhintaahi ma jiro ilaa xafidahu allahu fii caqibihi wa caqibi caqibihi qofka muminkaaho ilaahay xifdiyey oo intuu yacnii barwaaqada iyo khayrka ku jira rabbigiisa ilaaliyaahi ma jiro oo dhintaahi ilaa ilaahay awlaaddiisa awlaadda awlaaddeeda ay dhaleen ayuu rabbi u xifdiyaa subxaanahu wa tacaala weeyaan marka ixfad illaaha yaxfadka waa taas weeyaan xifdiga qaybtiisa koobaad waa inuu badankaada naftaada maalkaaga awlaadaada ahalkaaga ilaahay kuu ilaaliyo waa xifdinta allah subxaana wa tacaala ta labaad waxaa weeye addoonka allah inuu u xifdiyo diinkiisa inuu u xifdiyo oo ka xifdiyo shubahaadka wax dhumiyo shahawaadka xaaraamta ah inuu ka ilaaliyo mar haddaad ikhlaas iyo wanaag aad leedahay ilahay subxaana wa tacala wax xuno dhan waan kaa ilaalin nabiyullaahi yuusuf waad ogtihiin haweenaydii yani imra'at lcasiiz ninkii madaxda ahaayee magaalada joogo gurigiisii yuusuf soo gatay oo gurigiisa uu joogay ayaa faaxisho ka dalabtay zino ayay ka dalabtay waa uu diiday walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbi allah muxuu yidhi sababtuu ku badbaaday muxuu yidhi kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin maxaan yuusuf waxaan ka jeedinay asuu walfaxshaa wixii xumaa iyo xaaladii foosha xumay zinadii ayaan ka ilaalinay sababtaan uga ilaalina waa maxay inahu kaana min cibaadina almukhlisiin dadkeenna camalka noo saafiya almukhlisiinta ah ayuu ka mid ahaa sidaasuu rabbi ku xifdiyey subxaanahu wa tacaala ixfad illaaha tajidhu tujahak markaad rabbigaaga xifdisana allah baad hortaada ka heli riwaayada kale tajidhu amaamak waa tandhaca rasuulka uu leeyahay hortaadaad rabbi ka helaysaa macnaheeda maxaa loo jeedaa allah baa khayrkao dhan ku tusayo allah baa khayrka kuu dhowaynayo allah baa shartoo idinkaa ilaalinayo waa taas weeyaan lanna markuu qofku ilaahay xuduudiisa dhowro xuquuqda allah ou ilaaliyo wajad allaha macahu fii kulli axwaalihi ilaahay buu xaaladahaadoo dhan ayaad rabbigaaga iyaad maaragtay aad maca inuu yahaad helaysaa meel alle meesha u jeesato waa ku xifdini waa ku gargaari waa taa wey qur-aankana waa ku ogtihiin allah muxuu yidhi ina allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun dadka ilaahay ka cabsada oo muxsiniinta ah allah la jira subxaanah wa weeyaan alxaafid abu nucaym wuxuu leeyahay fii xilyat alwliyaa kitaabkiisaas xilyat alwliyaa la yidhaahdo iyo wuxuu ka soo guurinaya qataadat ibni dacaamata asaduusi ayuu ka soo guuriyaa wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha qofka rabbi ka baqaahi yakun macahu allah maciis ahaanayo la jira subxaana wa tacaala waman yakun illaahu macahu qofkuu rabbi maciisa noqdana markaa ilahay ka baqdo adag kula jiraahi qofka rabbigii maciisa ou noqdana fa macahu alfi'atu alatii laa tuqlab koox aan laga adkaan karin baa la jirto waalxaarisu alladii laa yanaam axad ilaalina allah macnaha malaa'igta ilaahay baa ilaahay ku dara uma alla aan hurdaynin ayaa ilaalinaya oo la jiraayo weeyaan yani alhaadi aladii yadilu kan dhumay allaha hanuuniyo ayaa maarata maciisa noqonaya weyaan waxaa la yidhahdaa marka qofka marka intuu yar yahay ama caafimaadka uu qabo ama barwaaqada haysto aanan rabbigiisa xifdina iloobo oo xumaanoo dhan dhex galaahi kuwii aan soo sheegna cagsigoodoo noqonaya dadkii wan wanaagsanaa alle xifdinaya macooda u ahaa rabbi ilaalinaya cagsigoodoo noqonaya waxaa la yidhaahdaa sida bacdu salaf oo sheikheena wuxuu oran jiray salafkeenna rag mid ka midahi man ittaqa allah qofka alla ka baqaahi faqad xafida nafsahu naftiisuu ilaaliyey qofka rabbi ka baqa waman dayaca taqwaahu alla ka cabsigiisa qofka dayacana faqad dayaca nafsahu naftiisu dayacay cid kale ma dayacin qofka rabbi ka baqi waayo taqwadiisa dayaco naftiisuu dayacay wallahu alhaniyu minhu sidaa darteed baa salafkeennii mid ka mida wuxuu arkay nin duqa oo waayeela oo dadka tuugsanaya sacbada hoorsanaya buu arkay markaasuu markuu arkay ayuu wuxuu ku yidhi ina haada dayaca allaha fii siqarih fadayacahu allahu fii kibirih ninkan hadda dawarsanaya dadka tuugsanayaa markuu yaraabuu rabbi dayacay markaasaa ilaahayna markuu weynaado dayacay subxaana wa tacaala awalow ilaahay dayacay oo xuduudiisii oo ku tuntay markaasaa rabbi dayacay subxaana wa tacaala buu leeyay wuxuu dhihi jiray maaragtay fudayl ibni ciyaadba waxaa laga soo guuriyaa wuxuu odhan jiray innii la acsi llaah allan ku caasinaya markaan rabbi ku caasiyana fa acrifu dalika fii khuluqi khaadimii wa daabatii aniga gefka aan galo durbadiiba cuquubadiisa waxaan ka arki jira uu leeyahay yacni khaadimka ii shaqaynaya ayaa ugu madax adkaanaya alaabta iga hadlaynaya wax badan dhibaato ii geysanaya daabadii aan aan fuuli lahaa baa idhibaysa ugu magax adkaanayso inaa marka cisyaan galaan garana markaasa ilahay u degdegaa towbadiisa u degdegaa buu leeyay marka waxaa la rabaa ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaah waxaa waa marka ilaahay xifdiso rabbina subxaana wa tacaala asna waa waana ilaalinayaa weyaan markaasaa riwaayadan kalena waa un la mid oo hadda maaragtay tacaraf ila allaahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda waa un taas horeeto unbay la mid tahay weeyaan qofka markuu rabbigiisa ilaaliyo xuduudiisa u ilaaliyo xuquuqda lagu leeyahy ilaaliyo wakhtiga uu barwaaqada iyo wanaagga ku jiraahi allahna subxaanahu wa tacaala wakhtiguu shidada ku jiro ayuu ilaahay shadaa'idka uga kaalmeeyaa oo u gargaaraa weeyaan allah baa uu gargaaro weeyaan marka qofku mar kastaba nicmadu dadka way ilowsiisaaye inuu markuu nicmaysan yahay aad daacada iyo khayrka u badiyo ayaa la rabaa iyo ilaahay maaragtay baryihiisa ou badiyo cibaadadiisa inuu la yimaado qaybta marka labaad oo xadiidka uu ka warramay idaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billah haddaad wax weydiisanayso alla weydiiso haddaad xaajo weydiisanayso allah xaajadaada dhibaatadaada u sheego haddii aad kaalmo weydiisanaysana rabbigaaga gargaar weydiiso waad ogtihiin yacni su-aashu baryada su-aashu waa baryadii waa cibaado waay dadkeennu uma haystaan in badan baryadan inay cibaado tahay sidaa darteed bay allihii macbuudka ahaa ee inta ka tagaan bay waxay baryaan ama jinni ama insi dhintay ama wax lamid ay tuugaan meeshay rabbi ayallihii xayi qayuumka ahaayo noolaa ay ka baryi lahaayeen bay waxaan maarata makhluuqaada ay tuugaan weyaan waad ogtihiin xadiidkii yani imaamu axmed iyo abu daauud iyo tirmidi nasaa ibnu maaja xadiidu nucmaan ibnu bashiir nebiga ducada markuu ka hadlayay muxuu yidhi adducaau huwa alcibaadatu ducada waa cibaadada lafteedii wey baryada waxaa la rabaa marka ilaahay subxaana wa tacaala u horso maxaa yeele ilaahay baa wuxuu leeyahay wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum aniga barya anaa idin ajiibaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan asaga saxaabada u horso bani aadan ha baryin jinni ha baryin faraha ka qaad ilaahay keliya bari subxaana wa yani xadiid waxaa jiro imaam tirmidi imaam axmed ee warina xadiid abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man laa yas'al illaaha yaqdab calayhi qofkaan rabbi wax weydiisan allah u caroonaya allah wuxuu kaa rabaaba inaad wax weydiisatid si oo wax kuu siiyo marka haddaa weydiisan weydana waa kuu caroonaya wuxuu shiikhu soo guurinayaa sheekh la yidhaha wahab bnu munabbih ayaa wuxuu arkay nin boqorada dadka madaxda guryahooda u tagaayo wax weydiisanayo ayuu arkay markaasuu la hadlay wayxak buu yidhi hoogaagii halaagaagee ta'tii man yuqliqu canka baabahu wayudhiru laka faqrahu wayuwaari canka ghinaahu watadacu man yaftaxu laka baabahu binisfi اlleyli wالnahaar wayudhiru laka ghinaahu wayaquulu udcunii astajib lak yacni wuxuu leeyahay halaagaagee waxaad aadaysaa buu yidhi maalin walba waxaa u tegaysaa qof albaabka kaa xiranaayo iridiisa kaasoo xiranaayo oo markaa wax weydiisata ku odhanaya faqri kuu muujinayo wallahi waxaa ma haysta aniga waxaa ma hay ku odhanayo baad aadaysaa weydiinaysaa yacni maaragtay eh, faqrigiisa kuu muujinayo adigana haninimadiisa kaa qarsanayaad weydiini waxaad ka tegaysaa buu yidhi watadacu man yaftaxu baaba man yaftaxu laka baaba qof albaabkiisa kuu axadkii albaabkiisa kuu furay oo allah ah habeen iyo maalinba ay u furay ilbaabadiisiina waad ka tegi buu leeyahy oo weliba haninimadiisa kuu muujinayo war anaa haniya wax weydiisa ku dhahayo ibari anigaa ku ajiibaya odhanayan inta ka tagto baad miskiin qof iridda kaa xiranayo oo faqri kuu muujinayaad raadsanaysaa buu leeyahy wuxuu ishaaraya xadiidkii yani maaragtay markii ulu leyl alakhiir la gaaro habeenka saddex meelood markay laba meel tagtahay oo hal meel ou haro allah inuu ila samaa dunya uusoo dego xadiiskii saxiixa ahaa wey ou leeyahay yaa ibaryo man yadcuunii faastajiiba lah war yaa ibaryoon ajiiba allah ou oranayo man yas'alunii faucطiya yaa wax weydiistan wax siiya yani wax axaadiistaas buu tilmaamaya shiikhu weeyaan marka waxaa la rabaa idaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta haddaad kaalmo weydiisanaysana wastacin biاllah ilaahay subxaana wa tacaala kaalmo warayso qof bani aadana kaalmaha weydiisanin ilaahay keliya kaalmadaada weydiiso sidaasaa la rabaa maxaa yeelay isagaa malakuutu samaawaat iska leh walard isagaa iska leh wey allah keliya in wax la weydiisto oo isticaanada uu leeyahay maalin walbaa salaad kasta markaan ku tukanaynaan nidhahno siduu cibaadada u leeyahay buu gargaar weydiisiguna alla u leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu baa odhanayna adigoo salaadii yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu markuu dhib kugu dhaco awow hebenow iyo shiikh hebenow iyo shararaan gelayaa iyo haddaad tirahda ka waran mushrikiinta xataa waa ka xishoon jireen mushrikiintii mushrikiinta ahi oo nabiyulaahi maxamed la joogo markuu ilaahay ka warramayo markii dhibaatada ku dhacdo ilaahyaashooda xaggay dhigi jireen markaasi alla keliya baryi jireen annagana dadkayagii oo islaam muslimiinta sheeganayay dhibaatada markay timaada qubuur la aadayaa iyo shiikh hebel sharad ha laga galay iyo magaciisii a leeyahay iyo wax lamid ah, iyo jinni ha loo qayshado dhibaataaba kugu dhacdayaa dhibaatada qaadi karo allah subxaana watacaala cid kaloo naga qaadi karta male allah muxuu yidhi fii suurati yunis huwa اladii yusayirukum fi اlbari wاlbaxri xata ida kuntum fi اlfulki wajarayna bihim biriixin طayiba markii baddu ay ku kacdo inta ku safraan oo dabayl adag ay timaado oo meel walba hirka uu kaga kaco oy arkaan in mowdka uu hareereeyey dhimanayaan ayay ilaahay baryaan maxay dhahaan lain anjaytanaa min haadihi lanakuunana min ashaakiriin allah iyo dhibkan haddaa naga qaado kuwa kugu shukriyo ku raacaan noqonaynaa bay dhihi jireen marka mushrikiinta xataa waa ka xishoon jireen annagana baabuur gadoomaya waxaa leey sheekh hebelow yani waxyaalahaasoo kale waxa weeye waa allah subxaana wa tacaala oo meel kaga dhacno macbuudnimadiisii aan meel uga dhacno wey tacanta fastacin billaah alla keliya inaad gargaar weydiisana baa nala ka raba xasanubasri raxmat ullaahi calayhi cumar bn cabdilcasiis isagoo dardaaran siinaya wuxuu ku yidhi laa tastacin bikayr illah alla axadaan ahayn weligaa kaalmaha weydiisan fayakilaka allaahu ilayhi haddaa weydiisatana ilaah baa qof kale haddaa isticaano weydiistay gargaar alla asagu kuu wakiilanayaa laguu daynayaa wy marka waxaa la rabaa isticaanada ilaahay bas inaan barino maxaa yeele markastaan ku haynaa adig keliga wa iyaaka nastaciinu sooma garanaysaan balaaqa ahaan culammadu waxay yidhahdaan iyaakada waa mafcuul muqadamaa la yidhahda ficilkiisa ka hormaro oo nastaciinuba ficilka haddii mafcuulkiisa laga hormariyo wuxuu faa'iideeye xasri ikhtisaas adiga keliyaan ku baryaynaa iyaaka nacbudu adig keliyaan ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adig keliyaan ku kaalmo weydiisanayna qofka hadduu weli saalixa ahaa oo nin fiican ahaa markuu dhinto u ducee asaga maxaa yaele camalkiisu waaba go-ayba waa dhammaaday adiga ducow leeyahy waxuu ku tari kara male intuu adduunka joogo waba ku tari karin markuu dhinto qabri kale muxuu ku tari karaa wuu ku tari kara male wya markaasuu nebigu yidhi faqrada kale wuxuu yidhi waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad kataba allahu calayk bani aadamka hadday isku tagaan makhluuqaadku idin oo nafcigaaga waxtarkaaga ama dhibaatadaada iskugu yimaadaan waxba kuma tari karaan waxna kuma dhibi karaan ilaa waxay ilaahay subxaanah wa tacaala qadihiisii qadarkiisa hore uu kugu qoray mooye haddaan muslimiinna waxaan aaminsannahay waxa nugu dhaco in ilaahay qadihiisii qadarkiisa ou yahay raalli baan ku noqonaynaa marka qadarka ilaahay subxaanau watacaala khayrkiisa shartiisaba lanna qadarka khayrkiisa iyo shartiisa in la rumeeyaahi wuxuu ka mid yahay min arkaan aliimaan iimaanka arkaantiisuba ka mid yahay allahna subxaana watacala fi suurati towba wuxuu leeyahy waxaa tidhahdaa qul lan yusiibanaa ila ma kataba allahu lana huwa mowlaana wcala allahi falyatawakal lmuminuun nagu dhici maayo ilaa ilahay wuxuu noo qoray mooye sidaa dheh baa laleeyahy waxa nagu dhaca wax rabbi noo qadaray subxana wa tacaala maxaa yeel isagaa mawlaheeno naasirkeennii ah weeyaan fii suurat alxadiid allah wuxuu leeyahay ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir waxaa weeye wax kastoo kugu dhacaay waa wax ilaahay hore u xukumay subxaana wa tacaala weeyaan marka inaan yacni arintaas inaan rumayno baa la rabaa waxaana la mida xadiidka qaybtan dambe waclam ana maa lam yakun liyusiibak wamaa asaabaka lam yakun liyukhti'ak qofka muminka inuu arrintaa rumaysan yahay qadarka ilaahay ayaa la rabaa maxaa yeelay qur-aanka aayadahaas aaday ugu tiro badan yihiin allah wuxuu leeyahay fii suurati zumar qul afara'aytum ma tadcuuna min duuni اllah in araadanii allahu bidurin hal huna kaashifaatu duri allah hadduu dhib ilo doonaayo kuwa aad ilaahay ka soko caabudaysaan dhibka ma qaadi karaan waay hal huna kaashifaatu duri dhibku alle ii geysta ma qaadi karaan aw araadanii biraxmatin hal huna musikaatu raxmatihi hadduu rabbi naxariisii khayr ila doono ma ceshan karaan waa maya weeyaan aayad fii suurati yuunus ku jirta allah wuxuu leeyahay wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih yusiibu bihi man yashaau min cibaadihi wa huwa alhafuur qur-aanku way ku badan tahay fii suurati fatir aayaddaasoo kale wuxuu leeyahay allah maa yaftaxi illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi wa alcasiizu alxakiim marka inuu qofka muminkaa waxaa la rabaa alla keliya uu ku kalsoonaado oo macbuud ou ka dhigta diinkeenna waxa waaye ilaahay wuxuu noogu soo diray nabiyullaahi moxamed in ka xureeyo min cibaadati alcibaadi addoon inaan addoon u noqonno ina laka xoreeya nabiylahi moxamed alayhi salaatu wasalaam kugu soo diray ilaa cibaadat illahi waxda alla oo keliya inaan addoommo u noqonno aanan bani aadam iyo makhluuqaad iyo jinni kale aanan addoommo u noqonin ayaa loo soo diray salawaat ullahi wasalaamu calayh isagana ammaanadiisi waa uu gutay nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu shee yani nebigu wuxuu yidhi waclam ana anasra maca sabri ana anasra guusha waxa weeye nasrigu wuxuu la jiraa sabirka sabir sabirka maalan waxa weeye anwaacdiisao dhan buu kulminaya daacadii waxay u baahan tahay cibaadadii sabir naftaada ku xabisto ayay u baahan tahay habeenkii inaad soo kacdo inaad qabowga weysaysato masaajidkii soo aado cibaadaysato xumaanta iska ilaaliso yacni daacada sabiray u baahan tahay macaasidii oo naftu jeceshahay ka sabiray u baahan tahay qadarka ilaahay kugu dhaco masaaibka iyo dhibaatada ahna sabir u baahanta inuu dulqaad u yeesho marka sabirka anwaacdiisoo dhan waa uu kulminaya weeyaan markaad sabirto yacni markaasaa nasrigii guusha timaada guul markaasaad heli wey ood ka adkaani hadduu yahay cadowga labada cadow cadowga daahirka ah oo adiga kula dagaalamayo iyo cadowga baatinka ahe qarsoono naf iyo shaydaanaba labadaba waad ka adkaani weeyaan labadaba markaa sabirkaas ayaad kaga adkaanaysaa wey haddaadan marka sabir yeelanin oo jazac iyo argagax kugu dhaco waxaad u noqonaysaa asiir mid u qafaalan baad noqonay isagaa ku maamulanaya wey wa ana alfaraja farajkuna maca alkarbi korba markay jirto ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka u faraj siiya kurbada markay timaado yacni qofka markuu kurbaysan yahay dhibaato oo haysato dhibaatada ilaahay faraj buu wax ku xijiyaa weeyaan maxaa farajka lagu helaa taqwada ilahay iyo xuduudda ilahi oo la ilaaliyo waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib waad ogtihiin ambiyada ilaahay ambiyada ilaahay markii dayq ay galaan ciriiri ay galaan faraj baa ilahay usoo dedejin jiray faraj baa ilahay usoo dedin usoo dedejin jiray weeyaan nabiyullaahi nuux markii ay sagaal boqol iyo konton sano dadkii uu la hadlayay diideen oy yacni inay rumeeyaan ay diideen ilaahay farajib usoo dadejiyey cadowgi waa la halaagay doontaasaa ilahay isagana ku badbaadiyey wy nabiyullaahi ibraahim markii naarta iyo dabkii lagu riday ilaahay baa ka badbaadiyey subxaana wa tacaala dabki waxba uusan yeelin qulnaa yaa naaru kunii barda wasalaaman calaa ibraahim wahaa kada nebi kasta markii dayq iyo ciriiri oo galaba ilahay faraj u furi jiray marka faraj baa ilaahay u furay nabiyullaahi moxamed markii quraysh hareereeyeen inay dilaan ay damceen oo nabiylaahi allah ou amray hijrada waa ka hijradii madiino tagay ilahay faraja ugu furay subxaana wa tacaala marka wa ana alfaraja maca alkarbi shiddo markay timaado ilahay faraj buu dadka u keena wa ana maca alcusri culayska miciisa waxaa ahaadoo la jiro yusra fudayd qur-aanku allah subxaana wa tacaala aayado badanoo noogu sheega fii suurati talaaq oo kale allah wuxuu leeyahay sayajcalu allaahu bacda cusrin yusra culayska gadaashii ilahay wuxuu yeela fudayd ayuu rabbi siiya في suuرaة ألم نشرحna فإن mعa الcsر يسرا إن mعa الcsر يسرا ولذalika waxay maaratay yani xasan baصri xadiiث mursل ah oo isagoo irsaalinayo oo ku sheega lan yغliba csr yusrayni buu dhahaa lan yغliba csr yusrayni yaعni hal culays laba fudud kama adkaada ayaddaasuu fasiraya maxaa yeele ayadda fiiri faإna maعa الcsri cusriga hore aliflaana loo yeelay macal alcusri baa layidhi yusrantiina aliflaanta waa laga dhaafay ina maca alcusri aliflaana la geliyey yusrantii kalena aliflaanta waa laga dhaafay macnaha aliflaanta mid wataa macrifaa la yidhahdaa ism mucarafaa la yidhahdaa kan aan wadaninna waa ism munakara nakira la yidhahdaa waxay dhahaan culammada nuxaada ihi haddii shay mucarafa aliflaam wato oo macrifaah oo la yaqaano caana la sheego isagoo aliflaam wato laga daba keeno waa isla asagii keliya marka cusriga ina maca alcusri soo ma ahayn aliflaana wate haddana alcusrida kale waa hal cusri w hal culays w laakiin shayga isagoo munakara haddii la sheego oo aliflaan aan wadanin oo nakiro ah haddana mar labaad lasoo soo celiyahay ma aha kii hore waa mid kale marka laba yusri oo fudayd oo hal cusri ku dhex jiro weeyaan marka lan yaqliba cusrun yusrayni kama adkaan karo hal culays laba fudayd kama adkaan karo weeyaan marka waxa lagu helo arrimahaasoo idilna waxa weeye waa xifdu xuduud illaahi caza wajalla wa xuquuqah allah xuduudiisa xuquuqdii oo la ilaaliyo ayaa lagu helaa weeyaan hada wabilahi towfiiq sala allah wslama cala nabiyina mxamedi wali